hadallo kooban oo ku saabsan madhab ahli sunna waljamaca aw madaahib ahli lqibla fi masalati alwacdi walwaciid ereyo kooban oo kolley ninka wuxuu bilaaban yaha wax ku fahmi karo baynu soo tilmaannay oo ku saabsan masaladaas qaabkii loo jamcin lahaa goodiga iyo ciqaabtu rabbi u ballanqaaday fasaqada iyo mujrimiinta iyo yabooha iyo ballanqaadka wanaagsan ee ahlu khayrka loo ballanqaaday sida loo jamcin lahaa hadday labadaa jaanib ku kulmaan fii shaksin waaxid aynu soo marnay waxaa inoo dambeeyey madhabkii wasadka ahaa ee ahaa ahli sunna waljamaaca aynu tilmaanay in ay ahlu sunnuhu ama asxaabu alxadiid dadka loo yaqaan ay jamciyaan alwacdi waalwaciid oy nin kasta oo arrintaa ku dhacay oo khalata camalan saalixan wa aakhara sayi-a ay leeyihiin dhan waxaa kaga tacalluqi waciidkii dhanna waxaa kaga tacalluqi wacdigii waa anagii soo marrow nidhi ruuxa muslimkaa waa faasiq naaqisuliimaana adduunka markuu joogo aakharana marka la tago waa mustaxiq lilciqaab ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu caafiyana waa suurtagal marka warka lasoo duduuba adduunka waxaan leenahay waa faasiq laakiin ma aha khaarij can lislaam ma aha gaal laakiin waa muslim naaqis liimaana oo faasiq ah bikabiiratihi wa imi lkabiir aakhara marka la tagana in rabbi ciqaabana wuu mutaa oo dembi weyn buu galay asagoon ka toobadkeenina waa ku dhintay in rabbi subxaanahu wa tacaala iska cafiyana rabbi waa awoodaa taxta mashii'at illaahi subxaanahu wa tacaala buu ruuxaa yaallaa baynu nidhi labadaa jaanib mid ka mid a ah. hadduu xoog badnaado jaanib alwacdi uu xoog badnaado haddee hawshu sidii la rabo weye falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey laakiin jaanibka kale waciidka hadduu xoog bato oy ruuxaa naar la geeyo waxaa qadcana inuusan naarta ku waaraynin maxaa yeele waa ahlu tawxiid qalbigiisa waxaa ku jira midqaalu darati min iimaan haba yaraade idan naar ku waari mahayo arrintaa waynu soo maray ahlu sunnuhu halkaas bay ka marahayaan masalat alwacdi walwaciid maxalu khilaafkuna waa idiin soo sheego wuxuu ahaa ruuxa muslimka ah ee ku dhacay dembi weyn asagoon ka toobadkeenina ku dhintay wey asagoon ka toobadkeenina ku dhintay waan soo tilmaanay khawaarij ayadu badankood inay qabaan dunuubta kulligeed waa kabaa'ir wax sakiiraba ma jiraan markaynu khulaasayna waxaan leenahay madhab ahlu sunna waljamaca fi masalati alwaciid walwacdi walwaciid laba tiir bay ku taagantahay masalada qaacidadeedu qaacidada koobaad waxaa weeye inaad nusuusu lwaciid ama nusuusu lwacdi walwaciid sidaad ku mari awili maysid man hashanaa falaysa minna markaad marayso annaga naga mid ma aha taagnaanaysa muslimiinta ka mid ma aha dhihi maysid waa ta'wiil iyo taxriif wey muslimiinta susuuban ee hore ee saabiqiinta kuma jiro odhan maysid kuwa jannada iska dabaalin biqayri xisaab kuma jiro odhan maysid u bixi maysid tawiilaadkaas waa khalad waa tawiilaat lmurjia wey waxaa taagnaanaysaa man qashanaa falaysa minna man xamala calayna asilaaxa falaysa mina naga mid ma uu nabigu yidhi taagnow idan waa imraar nusuusi lwacdi walwaciid kamaa jaaat ka nusuusi sifaat waa xadiis sifaat baa yaa qaacide ah liannahu wacdiga ama waciidka haddii la ta'wiiliyo ama la tabdiiliyo ama takyiir lagu sameeyo waxaa fududaan awooddii iyo dakharkii uu quluubta muslimiinta ku lahaa lama raba marka in barasharka la dejiyo dadku inay ka istaagaan hawshaa la rabaa ha ta'wiilina hana taxriifinin taagnow naga mid ma ahu nabigu yidhi hawshaan inka ku dhacan muslimiinta ka mid ma aha dhih haddaad tiraa hebel waa gaaloobay wey hawshu marka nagama mid ma ah taagnow ayib taa waa qaacido qaacidada labaad waxaa weeye aljamcu bayna nusuusi اlwacdi wاlwaciid waa in la jamciyo sida loo jamcinayo ka nusuusi sifaati ee ka nusuusi اlamri wالnahy idan marka see loo jamcin hadduu wacdigu mujmal yahay waciidna yimaado ka soo horjeeda mubayin baan ka dhigaynaa hadduu waciidku caam yahay wacdi khaasa ka hor yimaado waan ku khasisaynaa hadduu midkood mutlaq yahay ka kalena muqayid yahay waan isku qaydaynaa sidii loo jamcin jiray nusuus اlamri wالnahyi baa loo jamcin warku waa dhan yahay amila marka aan bixino warkana soo gaabino waxaan leenahay waxaa yimid fi صaxiix muslim wغayri min xadiiثi abi musa alashcari inuu nabigu sal ly slam man sala albardayni dakhala aljanna labada qabqabow ama labada qabowba ninkii tukadaayo jannaduu galahaya idan bardayinku adan waxaad tiradaa waa ceshiya subax dheh ama waa casar iyo fajar dheh aday kuu taallay labadaas salaadood ninkii tukado ilaaliyooo xifdiya waa ahlu janna layidhi waa ma wacdiba mise waa waciid waa wacdi loo ballan qaada ninki intaa la yimaada dhihi mayno marka hebelow waxaa tukatay cisho iyo fajar waadna ilaalisaa intaan kaa warqabo ahlu jannatay la soco hoosaad ka xariiqan tahay odhan mayno horta naska sidiisaan u marayna waxaan leenahay man sala albardayn halkaasaan la istaagi mikrofoonkan garaacan waxaan leenahay muslimiinoo ogaada man sala albardayni dakhala janna labada qabqabow salaadaha ninka ilaaliya inta kalena ku dara qasab weeye waa ahlu janna ayb taas sidiisaan u marayna waa amiruuha kamaa jaaat waciidka wacdiga la taxriifin maayo lana tawiil maayo sidiisa u sheeg laakiin nusuus kalaa jirta oo ninkii beenta sheega ninkii zinaysta namaamka rufyaanka ee warxumatashiilka ee warka kala qaada ee khayaanada tuugnimada zinada khamrada dunuubta noocaasa ruuxii galaayo inuu ahlu naar ama naargalhay haddaan markaa ku dhegno un man sala albardayni dakhala aljanna waxaad noqonoo nimankii murji'adaa isha isqabtay kana arag xale waa inaga soo tilmaan intaa waxaa ka daran salaadda tukatay in laga aqbala madaa warhay nabig xur sal l slam waxaa dhe waxaa waxaa iman doona maalinka qiyaama ama jiro muslimiinta ka a ah lixdan sano nin tukan haye oo lam tuqbal lahu salaata waaxida lixdan sano inuu tukanayay oon salaad ka tegin laakiin hal salaad aan laga aqbalin baa jirta naskan marka man sala albardayni dakhala aljanna ah si jus-iyan oo gooni ah yayna u fiirini inaad tiraada naskan budadiisu gooni bay u tuban tahay ee gooni u dhiga keligii baa shaqaynay oo shakwaxsanay khalad wey waa in nusuusta kale lala fiiriyo meesha waxaa yaalla ilaahay inuu yidhi subxaanahu wa tacaala inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin ilahay wuxuu wax ka aqbalaa oo cibaadaadka iyo khayraadka iyo saalixaadka ka aqbalaa inta rabbi ka cabsata oo riya meesha ka saarta iyo sumcad yaha lagaa sheego waxaa yaalla waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh ninkii gaaloobey diinta ka taga camalkiisa o dhan baa hoobanaya salal bardayna shaqayn mayso waaba hoobatayba kufri baad ku dhacday ee shirki lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin siddeed iyo toban nabi mise lix iyo toban nabi ama rasuul baa laysdabageliyay fii suurati ancaam markii u dambaysay waxaa lii walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun shirki ninkii ka aqbaxa maligii baa galay wey intaasoo nabi ma ujeedaan nabi ama siddeed iyo toban raggii xufaadda ha la weydiiye fayl baa rabbi soo geli markuu u dambaysay rabbi wuxuu ku gunaanaaday gartii socotay walow ashrakuu iska badaaya raggeena tacbaanaha yararkay soo ruculeeye xeeqsani intaasoo nabi oo waaweyn wada qaangaadha hadday shirki galaan laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun wixii camal ay soo wadeen iyo dacwo iyo tawxiidha kulli way hoobanaysa waxba kama jiraan wman yrtadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum idan war naskan masal bardayn waa wadi yimid sidiisaan u sheegaynaa oon maraynaa qaacidada waa tii koobaad ruuxana mayno waan idlaaqaynaa waxaa ku yimid qaacidada labaad waa in nusuusta kale ee waciidka lala jamciyo waxaan leenahay ninka mansal albardayn dakhala janna waxaa weeye ruuxii bardaynka iyo waajibaadka ilaaliyey shirkina aan ku dhicin ruuxii bardaynka tukaday khayraadkana la yimid maxaan ku dhahday gaalnimo aan ku dhimanin ilaahayna ka aqbalay riyo iyo sumcad aysan ka noqonin ha lagaa sheego intaasoo shuruuda waa inuu soo absado idan naskan wacdigay yimid wuxuu u baahan yahay ikhlaas salaadda aad tukanaysay bardaynka ikhlaas bay u baahan tahay ilaahay aad u gooni cibaadadii min ashirki اljaliyi wاlkhafiyi kulli wuxuu u baahan yahay mutaabaca nebi maxamed aad ku raacaysa salawaat ullah wasalam mutaabacaduna waa muwaafaqat الsunna muwaafaqat اlcamali liلsunnati qasdan wa suurat اlficli wa in camalkii aad samaynaysay aad nebi maxamed kaga dayanayso oo camalkaadu uu ku fadhiisto u daabaqo oo u waafaqo dhaqankii nebi maxamed iyo sunnadiisi iyo diintiisi xagga niya ahaan iyo qasdigana waa inuu ka waafaqo suurat lficilna uu ka waafaqa la idan waxaynu leenahay nas kasta oo wacdi ah oo yimid sidiisaynu u maraynaa nas waciid oo yimid sidiisaa loo sheegi tallaabo labaad baa inoo dhimano nusuusta kale ee ka hadashay mas'aladan yaa lala jamcinaya marka waxaan soo saaraynaa madhab min bayni farthin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin oon laa madhab almurja'ana aan ahayn madhab alkhawaarij alwaciidiyana aan ahayn baa laga rabaa meeshu ka soo baxo haddii laakiin aad la boodo mansal albardayn baa besa kugu filan haddii hawlo kalaa soo bixi madaa warhaya inaad lagaa aqbalay wixii camal war ooma haysid shirki inaad ku dhacaa laga yaabaa weliba inuu qarsoon yahay oo aan la yska ogaan karin buu nabigu cadday marar badan ummaddu ay sida weliba quraanjo dhagax sibsiba ku dul socota amin habeen mugdi ah oo kale shirkiga khafiga uu lamid yahay marka waxaan leenahay waa in sidaa hawsha ay ku socoto haddii nas waciida la keeno taa wacdi weeye <clears throat> waxaan leenahay waxaa ka mid a lacana allahu xadiidkii jaabir fi saxiix fi muslim wa hayri waa garanaysaan lacana rasuul allahi aakil riba waa waciid nabigu wuxuu lacnaday ribada ruuxi cuna haddaad aragto ruux ribada cunahaya haddaad tirada hebelo malcuun baa tahay laftirkaada adiga jaamaca malcuuna maxaa jira bangigii hebel iyo hada shala ka qaadatay interest dulsaar malyan adoo wataan ku arkay kun baad soo qaadatay riba malcuun baad tahay aakhara naar baad gelaysa haynoo dambeeyo ruuxii dembi galay uu lacnad ku kasban karo nabiguna lacnad ku sheegay ama shareecda ku sheegtay bixaddi daati malcuun baa la ohan kara inoo dambeeye hawsha hadda inoo daran waciidka aakharo ma odhana hebelw ribaad qaatay aakharana naar baad geli la soco naar baa ku sugaysa odhan mayno maxaynu odhanayn horta marka waxaan leenahay war soomaaliya ogaada muslimiina ogaada ninka riba malcuun weeye nabi maxamed baa lacnaday amiruuha kamaa jaaءat nusuus اlwaciid sidaan u maraynaa la tawiilin maayo laakiin waxay u baahan tahay nusuusta kale in lala jamciyo waxaa laga yaabaa ruuxan ribada qaatay inuu jaahilba ka yahay idan waa in shardigaa la helo oo ruuxu caalim u yahay bitaxriimihi nusuus baa caddaynaysa ribada ninka cuna sadaqada meermeeriya kan sameeya kulligood waa malcuunin calaa lisaani muxamadin idaa calimuu dalik shardi wey waa inay og yihiin qur-aankuna waa caddaynaya wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadahum xataa yubayina lahum ma yattaquun yani waa in tabayun jiro ruuxuu u bareeray waxaan oo kas u gala soo garanay laba milyan buu la ruqay oo riba ah u qaybin haya masaajiddu ku dhisay warna oma hayo maadaama anu aan soo ogaadoon ila kale ka soo ogaado inuu hebel riba wato haddaan lacnad la fuulo ka war lacnada afka aad ka sheegaysa adduunka hay dambeysa hadaan idhaahdo aakharuna ahlunaar baa tahy la soco weligaa feedho weynow meeshanaad gar himbeera taagaysa rebaad cunaysa ahlunaar baa tahy hawshaa socon mayso leanna ruuxu inuu waxaa laga yaabaa uu jaahil baa ka ah waxaa laga yaabaa inuu caalim yahay ribada bunuugta qaarkood ay bixiyaan inay xaaraam tahay noocanna weliba uu xaaraam yahay laakiin uu ku khaldam uuna ogeynba laysa calaykum janaaxun fima akhtatum bih khata waa makfuur laa tuaakhidna in nasiina aw akhطana nabi maxamed wuxuu soo guuriyey ilahay inuu yidhi qad facaltu markay muslimiintu ilahay baryeen rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhطana fii saxiix muslim ilahay wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay waxaad gafteen laydin qaban maayo ayib nusuus badan baa ku timid waxaa laga yaabaa ruux inuu ka toobadkeenayba wuu u badrheeray ribadu inay xaaraam tahay buu ogaa kunuusa gafin jaahilkama ahayn xabad inta lagu laakiin kasbu u galo waa derderay sharcigu ku tuntay laakiin dib buu iska xasuustay wuu toobadkeen waas dhiibay gacmuhu taagtay wuxuna waa ka toobadkeen qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican buu galahaya marka dembi kasta rabbi waa dhaafaa innahu huwa alhafuur raxiim idan markaasu intaasoo nas oo wacdi ah ama shuruud kale faa'iidayeysaa u baahan in naskanka lala jamciyo su madhab usoo baxo marka ay nusuusta wada socon karaan si kastaba noqote waxaan leenahay wacdi kasta yabaho kasta iyo ballanqaad kastoo shareecada ku yimid ninkii waxa waxaa sameeyey jannadaasuu leeyahay hawaabkaasuu leeyahay khayrkaasuu leeyahay bishar waa inuu dunuubta kale ka fogaado dunuubta kale waa inuu ka fogaado nas kastoo yimid oo waciid oo goodi ah oo odhanayaa ninku ruuxii waxaa iyo caynkaa waxaa sameeyay ahlu naar wey naar buu gelahayaa bishar waa inuusan ka toobadkeen waa inuu ku dhintay waa inuusan jaahil ka ahayn waa inaan lagu qasbin waa inuusan ku khaldamin waa inaa waa inaa fara badanka oo kalaa meesha soo baxaysa marka inaad nusuusul waciid keliya goono oo la istaagto madhab alkhawaarij walmuctasila ha u gelin wey inaad nusuusul wacdi goono oo la boodana waa maxay madhab almurja alghulaa idan waa maxay in la jamciyo oo lagu jamciyo biariiqatayn marka koobaad naska wacdiga ah ama waciidka yaan ha taxriifinaysiisa u sheeg ay ayna jooji ay waxaa looga jeeday hawlaha jooji meel badan bay kaala dhicin midda labaad nusuusta kale shareecada intaad fiiriso la jami hawshan u jeedna middaas wey waxaa kaloo mudan in la xuso la baraarujiyo aayadda aynu soo maray ee keentay hadalkan badan ee xalay qayb inaga qaatay haddana qayb naga qaatay waa min waa ah khabar weey akhbaartuna lama nasukho naskhi ma galo waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannam khabar wey muslimiinay warka haydan dhabaa la yidhi ogaada la socda ruux mu'mina ruuxii kas u dilaayay ahlu naar wey abaalkiisu waa jahannam khaalidan fiiha وغضب الlaه عlيه ولacanه وأعada lahu cadاabا caظيima ahbaar weeye warkuu rabi sheegayna naskhi ma galo adiga haddaad war sheegto saa iyo saasa waxu jiraabaa tiri oo yaa kuu sheegay war waanu ku ognahay naga dhegaysaa tiri waa kaa dhagaystay berri warkii wuu socon waayey maxaad noqon beenaalaad noqonaysaa been nin sheegay xaqiiqadana ka ahaa runtii meeshii ku jirtayna aan ku habsanin oo gara maray idan laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala been ma sheegi kara haddaad tirada wuu sheegi kara waad gaaloobi inkastoy bacdu lashaacira leeyihin ilaahay waxaa bannaan inuu been sheego waa leeyihin waa qabaan ashaacirada qaarkood waxay yidhahdeen ilaahay qad yajuusu waxaa bannaan an yakdiba caqlan laa naqlan bay dheheen caqli ahaan waa wax macquula rabbi inuu ka sii daayo laakiin sharciyan lama hayo waxbaha jaqjaq dhehena waa waa caqiidadii caqiida soomaali u ahayd weye ayib idan way qabaan taa inaga daa rag yar baa ku hadlay wax socon hayana ma ah bal shirkiga rabbi uu cadday inuusan dhaafaynin in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau suuratu nisa saddex ma laba lagu sheegay y waxay leeyihiin raaziba baa fii tafsiiri ku qoray weli waa la dhaafahaya shirkiga iyo kufriga rabbi inuu dhaafo waa bannaanta ilaahayna ma dhaafayo la socdo i dembi kasta waan dhaafi laakiin shirki dhaafi mahayo qad yajuuz in rabbi dhaafo tafsiir araazi bay ku qorantahy war anagu sheegnay maaha masaaibka aan ka soo noqde aayaddu waxaan rabaa waa khabar ilaahay sheegay khabarkuu rabbi warkuu rabbi sheegayna waa xaqiiqo waa dhab idan aayaddu naskhi ma geli karo oo aayaddu waa mansuukha kaa socon mayso naskhigu meelo khaasuu galaa akhbaarta maxdiga ah ee waxaan macna khabar ka ahayn aan ixtimaalin laa yaqacu naskhu fiiha cinda ahli sunna waljamaca naskhigu wuxuu galaa fi alawaamir wاnnawaahi waxaan sameeya muddo markay muslimiintu ku dhaqmahayeen iska daayaa la odhan karaa amarku waa qaadateene waxaa laidin fiirinhaya saad u tarbiyoodaane iska daaye waxaan waa xaaraana ka leexda way istaageen muslimiintu waa ka leexdeen mudday ka fogaadeen faraha ka qaado waa fasaxantiin baa la odhan karaa idan amarka iyo nahyigu naskhi waa galaa oo ilaahay amar waajib uu soo dejiyey waa nasakhaa wuxuu ummadda ka reebayna mar dambe waa u fasaxaa shareecaduna hawshaa way taqaanaa laakiin hadal yimid oo ah nabi eh, nabi muuse nabi weeye ka noqda cafwan nabi ma aha ma suurtagal ba suurtagal ma aha intaasoo nabi baan soo diray nabi maxamed oo hortaa kulligoodna ummadda waxay lahaayeen ilaahay keligii caabuda ka noqo rag baa hawshaa aan fulinin ma soconaysaa abadan yacni akhbaarta wararka ilaahay uu sheegay ama shareecadu ay sheegtay naskhi iyo ka noqosho ma galo maxaa loo arrintaas u gelayn waxaa meeshii ka muuqan rabbi inuu marka hore jaahil ka aha hawsha markuu lahaa sidaa iyo sidaa wey hawshu rabbi inuusan wax badan ka warqabin meesha ka soo bixi hortaanaa de lagu gaaloobi idan saa darteed waxaa weeye aayaddu waa khabar ilaahay wuxuu yidhi ninkii mu'minkas u dila jahanamuu geli waana ku waari rabbina waa u cadhooday lacnadna u dheertay cadaab daranna waa sugaya waa loo diyaargaray waa war meesha yaalla wey khabar wey horta marka kanna soo waxaad ogaataa aayat nisaa inuusan geli karin wax la yidhahdo naskhi ma geli karo idan waa nas waciid ah waciidna maxaan isku ogeyn cinda ahli الsunna waljamaca in la maro laba ariiqo ariiqa koobaad aayadda in sideeda loo amiruuha kamaa jaaءat aayadda sideeda loo sheegi muslimiinay ogaada soomaaliya la socdo waa isbaabi'iseen rabbi wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'minan taagnow oo horta sii daa ha taxriifin qaacida labaad nusuusta kale ee wacdiga ah ee sheegtay dembi kasta rabbi inuu dhaafo ee sheegtay ahlu tawxiidku iyo ahlu qibluhu wax jahanama ku waari inuusan jirin oo la odhan nabi maxamedow intaad fiirisaan dadka muslimiinta ku jira naarta ka soo saara ruux kastoo tukan jiray oy aahaaru sujuud ka muuqata nabigu waa ka soo bixinhaya muslimiinta shafaaco qaada waa laga soo wada gurahaya dad yar oo nabigu garan waayey muslimiintuna garan waayen baa meesha ku harhay nabi maxamed iyo ambiyadu waxay odhanaya wax meesha ku haray ma jiraa waa anagu intaan garanayn soo bixinay ilaan quluubta waxa ku jira ilahin baa oge ilahay baa odhanaya qaybaha hadhay ilahi baa inta kale soo saarahay idan daarta noocaasee muslimiinta lagu cadaabahayay ee muslimiinta o dhan marka dambe laga saaray nin kasta markuu dembigu galay laga gooyey oo la qumudiyey waa daartuu sheegay ibnu qayim inay baaba'ayso wuxuu yihi naaruhu waa laba qaybood aakhare wax lagu cadaabi doono naar weligeedba taaganoon baaba'aynin waana naarta gaala lagu cadaabahayo weligeedu way taagnaan maxaa l gaalka ila weligiis ku waari marna dhiman mahayaan lagana saaray waana ku waarahayaan laakiin qolalkii goonida ahaa ee muslimiinta lagu cadaabayo cusaadee fajarada ah dembiga in laga baabi'iye de la qumudiyey markii laga saaro naartii dilcillay noqon soo maa iska haawan mayso dad dambana lagu guri maayo oo waa dulmi mar hadday iska haawanayso waa la baabi'in bula ibnuqayim naarta marka uu qaba inay baaba'ayso ibnulqayim fii kitaabi waabil sayib naartaas wey bacdu alashaacira oo wadaadaha jecel inay dacaayadaan waxay ibnuqayim wuxuu yidhi naartii way baaba'aysaa ilaahina wuxuu yidhi khaalidiina fiiha weligeed la baabi'in maayo way taagnaan buu rabbi yidhi wix baa iskaga qasan wadaadihii ayib si kastaba noqotee waxaan leenahay maadaama ruux muslim uusan naar ku waarayn dembi kastana rabbi dhaafo naskan waciidkae waman yaqtul mu'mina mutacamidan wuxuu u baahan yahay nusuusta kale ee wacdiga ah ee intaasoo dembi rabbi inuu dhaafo shirkigii iyo kufrigii iyo gaalnimadii oo qatlulmu'min ka weynaan rabbi u dhaafayo haddii laga toobad keeno ruux muminana inuusan jahaname ku waarin naarna kuwa rabbi caddeeyey nabi maxamedna tibaaxay hadde waxaa weeyaan in la jamciyo u baahan tahay weeye waman yaqtul mumina mutacamidan iyo la jamciyo ina allaha yakfiru dunuuba jamiican la jamciyo ina allaha laa yakfiru an yushrak shirki waa baxay maxaa soo hadhay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa maa duuna dalika waxaa galay waman yaqtul mumina waa gashay maxaa yeele waman yaqtul mumina mutacamidan dembigaa la sheegaya shirki ma aha kufrina ma aha ee waa qatlu nafs alatii xarama allah idan waxay ku jirtaa weye in allaha yakfiru dunuuba jamiican bay guda gashay cumuumkeeda waxay guda gashay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa bay guda gashay marka in la jamciya u baahan tahay intaasaan marka oga soo soconin aan lahayn boorta waa in la fahmo qaacidat lwacd walwaciid meeshay ku taagantah idan naskigii inuusan hawshaa dhici karin oo caqaa'idka naski ma galo fadaaisha iyo manaaqibta naski ma galo yacni intaasoo shay buusan naski gelin akhlaaqda iyo anshax iyo usluubta wanaagsanee shareecadu sheegta lama nasakho caqaa'idka iyo tawxiidku naski ma galo xataa usuul cibaadaat iyo usuul mucaamalaad nasima gala juiya masala juiya farciyu naskhigu gala oo ama amar ama nahyi ah taas waa arrin macruufoo la yaqaano wey haddaba aayat nisa oo ahayd waman yaqtul mumina iyo axaadiisii badnayd ee uu ka mid ahaayeen kullu danbin casa allahu an yakfirah ilaa man maata mushrikan aw qatala mumina mutacamidan xadiidkii ahaa إن allaha abaa calaya an yajcala liqaatil mumini tawba waa nusuus lwaciid waana ahbaar ahbaara naski ma galo maxaan marka samaynaa waxaynu samaynaa nusuus lwacdi kale baa jirta halala jamciyo o waman yaqtul iyo kullu dambin iyo in allaha abaa calaya iyo nusuusta la halmaasho oo dhan waxaa ka hor imanaya marka la fiiriya ra'yulcaynka kore iyo la eego wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaab ywma alqiyaamati waykhlud fiihi muhana ila man taaba waamana wacamila camala saalixa ilaa man taaba meesha taalla qatlu nafsi baa la soo sheegay walaa yaqtuluuna nafsa alatii xaram way ku jirtaa meesha u dambaysa istinaa yimid wاlistinaau daliilu tanaawul wax ka bixi kara ma jiraan idaa marka waxaa weeyaan ruux kastoo ka toobad keenay qatlu lmu'min wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq wuxuu ku jiraa oo guda galay cumuumka ah ilaa man taaba wa aamana waamila saalixan wa camila camalan saalixa fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuuran raxiima waa gudagalay sida ruux kastoo muslim ah oo ruux mu'mina bikayri xaqin ku dilay wuxuu ku guda jiraa waman yaqtul mu'minan buu ku jiraa ruux kasta oo ruux mumina biayri xaqin ku dilay xaggana ka toobadkeena wuxuu ku jiraa ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa labada cumuunba geli nin kastaba waxaa kaloo meesha yaalla qowluhu tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfir maa duuna dalika liman yashaa ayadda hore ayaa ka caamsanayd shardi qawi unbay sheegto ah atawba weliba bas aayaddu kumaysan kaaftumina waxay ku dartay wa amana wa camila camalan saalixa waa shardi ka xoog badan shuruudda kale waxaana aad iyo aad u yar dadka camal saalixa la imanaya waa yaryihiin wa qaliilun maahu aayaddan ayaduna waa kasii darto waxay ku xidhay weliba wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa taxta mashii'at illah horta shirki iyo kufri la galay rabbi ma dhaafi ogo warkaa horta ha ku dhabo waxaa kuu yimid wixii aan gaalnimo ka ahayn iyo shirki ka ahayn rabbi waa dhaafaa laakiin wuxuu u dhaafaa cidduu doona wey adugu kuwii la doonay miyaata in loo dhaafo mise kuwii la diiday baata war oma haysid falaadhi cirka loo gana waxaa weeye nin walba u filo wey baadiy aladiina asrafuu calaa anfusihim nabi maxamedow waxaad ku tiraahdaa addoommahayga xadgudboo naftooda naftooda ku xadgudbayo yaan laga quusanin ilaahay raxmadiisa maxaa yeelay ilaahay yakfiru uu in allaha yakfiru dunuuba jamiican addunuub iyadoo jamaca ah, baa haddana alla geliyey istiqraaqiya dembi kasta soo galay weliba waxaa lagu adkeeyey jamiican idan waaba kuu dhammaatay dembi kasta ilaahay waa dhaafaa wey inahu huwa algafuur raxiim laakiin bishar bisharti towba wey aayaddan waxay ka hadlaysaa fii xaqi taa'ibiin aayadda horena waxay ka hadlaysaa fii xaqi man lam yatub labada aayadood iska ka hardin mahayaan aayaddan suurat azumar soo ma ahayn iyadu waxay ka hadlaysaa dembi kasta oo laga toobad keenay rabbi waa dhaafaa wey shirkigii baa ku jira ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ay liman taaba wey fii xaqi taa'ibiin lannu haddaa saa oo ah laa yakfiru an yushraka bih ma dhaafo wey ayadan waxay tidhi dembi kasta waa dhaafa shirkiguna waa min adunuub xadidka cabdillah mascuud fi saxiix ayu danbi acdama cinda allah an tajcala lilaahi nidda wahuwa khalaqak waa dembi shirkigu waa dembi idan aayaddan waxay leedahay dembi kasta rabbi waa dhaafa laakin bishardi towba weye cinda almuslimiin wa cinda ahli sunna waljamaca aayadda horena waxaa weeye dadka aan toobad keenin bay ka hadlaysa adoon toobad keenin ilaahay waa iska kaa cafiyi karaaba dembigii adoon toobad keenin oo toobad la-aan ku dhintay rabbi waa ku cafiyi karaa laakiin wuxuusan cafiyaynin baa jira ilaa bitowba oo waa maxay shirkiga shirki asagu biduuni towba lama cafiyo dunuubta inteeda kale rabbi waa cafiyi karaa biduuni towba idan aayadda hore suurat nisa ina allaha laa yakfiru waxay ku saabsan tahay dembi kastoon laga toobadkeenin oo lagu dhintay dembi kastoon laga toobadkeenin oo lagu dhintay rabbi waa cafiyi karaa waana hawshaa ilaahay waa leeyahay waxaan shirkiga ka ahayn aayaddanna waxaa weeye ruux kastoo toobad keenay bay khusaysaa labada aayadood saasay uwada socdaan cinda almuslimiin idan aayadda markuu tacliiqinhayo ibnu taymiya fii kitaabihi majmuuc alfataawa wuxuu leeyahay wa kullu waciidin fi lqur'aan goodi kasta iyo hanjabaad kastoo qur-aanka ku yimid fahuwa mashruuطun bicadami tawbati biitifaaqi اnnaas waxaa meesha yaalloo kale wa inii lagafaarun liman taab wa aamana wa camila saalixan uma اhtada aayaddan wa inii lagafaarun liman taab liman liman taab shardi baa meesha yaalla ruux kastoo toobad keenay baa la yidhi idan dembigii qatlu nafs bigayri xaqin mutacamidan fajazaؤuhu jahannam ahaa liman taaba soo gadagalahaya waan u dambi dhaafi cid kastoo toobad keentay camal wanaagsanna la yimid iimaankiisi dib u cusboonaysiiye kadibna hanuunay ayaddan cumuumkeeda waa in la geliyey qaatilu nafsigii waxaa kaloo meesha yaalla qowluhu tacaala wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih wayacfuu can اsayi'aati wayaclamu yaclamu maa tafcaluun intaasoo aayadood waxaan dhahaynaa kulli waxaa ka xoog badan oo meesha ka cadhinaysaa waman yaqtul mumina wainii lafaaru liman taab ina allaha yakfiru dunuuba jamiica wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wa huwa aladii yaqbalu towbata can cibaadih nusuusta noocaasee saa u ma waxaan leenahay dheg jalaaq u ha u bixin maxaa yeelay waman yaqtul baa meesha taal murjia waxay leeyihiin waman yaqtul ha dhegaysanin waman yaqtul muminan ha u bixin ha dhegaysanin wa inii lafaaru liman taab taagnow khawaarijna waxay leeyihiin wa inii lakafaarun yaqbalu towbatay wayakfiru iyo howlaha u bixin waman yaqtul mumina taagnow annagu waxaan leenahay labadu waa taagnaanaynaa laba sidkoole ma maqasha waan labadu waan taagnayn laakiin labadu isu keenaynaa labada nusuusba waan jamcinaynaa waxaan leenahay wey aayaddaas waman yaqtul mumina mutacamidan waxay ka hadlaysaa ninkii ruux muslima dilay bikayri xaqin ku dilay kasna u dilay asagoon dembigaa ka toobadkeenina dhintay abaalkiisu kaas wey ninkii laakiin ka toobad keenay maxaa u yaalla aayadahan kale ninkii ka toobad keenay in allaha yakfiru dunuuba ku jira jamiican wayakfiru maa duuna dalika laman yashaaba ku jira wahuwa aladii yaqbalu towbatu ku jira halkaasay taagan yihin dunuubtii marka aan soo ururino dembi kasta oo la galay oon laga toobadkeenin saana lagu dhintay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu cafiyo waa leh waxaan ka ahayn baad tidhaahdeen shirki ayib shirki laakiin asagu haddii lagu dhinto asagoon laga toobadkeenin rabbi cafin maayo haddiise laga toobadkeenna waa cafi idan dembi aysan towbadu baabi'inaynin ma jiraan dambi aysan toobadu baabi'inaynin ma jiraan waxaa kala duwan cafwiga iyo ufraanka kufraanku bacda tooba buu ahaan karaa laakiin cafigu biduuna tooba ilah leeyahy subxana wa tacala iska ka cafiyey adoon wax sababa la imanin tafadul iyo cafwi ilaahay a kugu tacalluq waa fasaxanta idan aayadahaas markay culummadu arkeen iyo waciidkan meesha yaalla iyo wacdigan ay jamciyeen dariiqaasana ku jamciyeen ninka loo yaqaana ibnu jazay fii kitaabi atasiil liculuumi tanziil wuxuu leeyahay wa qabuulu towbati calaa alaati awjuh towbada aqbalkeedu waa saddex qayboodee iska ogo buuri axaduhaa altowbatu min alkufri in aad gaalnimo iyo shirki ka toobadkeenayso fahiya maqbuulatun qaca haddaad gaalnimo iyo shirki ka toobadkeenayso rabbi waa kaa aqbali wa huwa aladii yaqbalu towbata can cibaadih wthaani wejka labaad ee loo toobad keenaay atawbatu min madaalim alcibaadi fahiya hayru maqbulatin xataa turadda almadaalim aw yustaxalla minha wuxuu leeyahay dunuub aad ka gashay dunuubti ilan waa labo midna rabbi baad ka gashay subxaana wa tacala xaq ullaahi almaxdu midna addoomahaad ka gashay dembiga addoomaha aad ka gashay rabbi kaa dhaafi maayo waxaa un kaa cafiyi kara dembiga ruuxa aad ka gashay ama adduunka lacag dhaafso iska kay cafi dhaniyo raggu tol iyo qaraabaa la yahay waa la sardin karaay intaas qaad iska kay cafi adduunka ninka iska sasab iska bambalasa haddii kale malagaaba galay idan taana wuxuu yihi sheekhu la cafin maayo ilaahay cafin maayo maxaa yeelay xaqiisi ma ah wa xaqu lcibaad idan maalinka qiyaama waxaa kugu tacaluqa xadiidu abi hurayra atadruuna man almuflis waa taqaanaan marka وyأتي وqad شhatma hada وdarba hada وsafka dma hada وأkla maala hada وshatma hada xasanaadka laga urursa xisaabtu halkaasay maraysa idan qaybta saddexaad الtwbaة min الmacaasi اlatي bayna الcabdi wa bayna الlah dembi shirki oo rabbi aad ka gashay waad ka toobad keentay waa laga cafi dembi aad addoommaha ka gashooda ku xadgudubtay cirdigiisii maalkiisii dhiiggiisi dhurbaax aad u geysatay waa dhibtay asagaa iskale inuu kaa cafi inuu kugu daystay inuu kaa goostaba ilahay kaa cafin maayo iyo dembi adii rabbiga idin dhexay oon shirki ahayn oon shirki ahayn midka asaga ah wuxuu sheekhu yidhi faالصaxiixu anaha maqbulaة bidaliili qowlihi bidaliili hadi اlaaya wuxuu ujeedaa wa huwa اladii yaqbalu towbata can cibaadi cafwiguna asaguna waa saddex afar qaybood buu ushi sheegaa wuxuuna leeyahay wa ama alcafwu duuna tawba adoon toobad keenin dunuubtii aad gashay rabbi inuu iska dhaafuu leeyahay alwalu alcafwu cala alkufri adoon gaalnimo iyo shirki aad gashay ka toobadkeen rabbi makuu dhaafahaya maya wuxuu ihi sheekhu wahwa laa yakuunu aslan marnaba kaa lagaa cafin maayo wahaani alcafwu can madaalimi alcibaad addoommihii aad dulmiday adoon ka xalaashanin dulmigaad u geysatay aan ka cafis dalbin aan raalligelin qancinin haddaad tirada war iska taga waxay reebel sheegahayaan farahan laabaynaa waanu tukanaynaa waana iska taana wuxuu ihi wahwa laa yakuunu kadalik asna marnaba laga cafin maayo wuxuu la mid yahay ka shirki xagga cafis la'aanta wاthalith alcafwu can dunuubi الsakaa'ir ida اjtunibat اlkabaa'ir wa huwa xaasilun bاtifaaq in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawn buu sheekhu tilmaamaya nukafir cankum sayi'aatikum alraabic alcafwu can اlkabaa'ir dembi kabiire ah baad ku dhacday adoon ka toobadkeenin baad dhimatay dembigaana dembi aad xuquuq naas ma ah shirkina ma ah waa dunuub kale maxaluniqaashku meesha way lagu kala baxayo muctazila waxay yidhahdeen waa lagu ciqaabi naar naar baad geli waadna ku waadhi khawaarijna waxay yidhahdeen markaad adduunka joogteed kabiirada ku dhacdayna gaal baad ahayd haddana naar baad ku waaraysa ahlu sunna waxay dhaheen fahuwa taxta almashiia ruuxa asaga ah dembigu shirki ma aha xuquuq lcibaadna ma aha ilaahay adoonku udhexeeya rabi inuu ku daysana waa leeyahay inuu ku ciaabana waa leeyahay fahuwa taxta almashiia wa biljumla marka aan soo ururina waxaanu lena warka soo gaabiye addoommaha in ya'si iyo qanuud lagu beero ma aha laa taqnatu min raxmat illah wey yasigu iyo iqnaadku ama qanuudkuna culummadu labay u qaybiyeen marna waa inaad adigu aamintaba dembigan un rabbi mar raba ku dhaafayn war adduun yar baa ku harsan marnaba rabbi ku cafin maaye waxaad qarbudi karti waaad ku joogsan karti ku joogs hoosaad ka xariiqda marnaba inu rabbi kuu dambi dhaafay ama wadaad ba hoosta kaaga xariiq wuxuu ku yihi lagu cafin maaye ama isku kaadi ama adag ku taallaa haddii ruux saa wuxuu dooru samay soo ma taas ma bannaan waxaa kaloo ka mid qanuudka ama iqnaadka aan la ogolayn ka inaad aaminsan rabbi subxaanahu wa tacaala dembi kasta inuu dhaafi karo kuna dhaafayo laakiin waxay aamintay nafti baa kaa adkaatay shaydaan baa kaa adkaaday waan ogahay rabbi inuu i dhaaf haddaan cabaado oon toogo oon toobad keeno faraha gacmaha taago laakiin nafti baa i balwad baa ila tagtay shaydaan baa ila tegey sheekhu la ikari waayo waa layga samray faraha iga qad xagga wuxuu aaminsan yahay in rabbi u cafiyi karo laakiin asaga wuxuu iska dhaadhiciyey in shaydaan iyo naf meel ay dhigteenoo marnaba uusan dembi ka toobad keeni karin dad badan baa hawshaa ku aafaysan almuhim warka soo ururaya ahlu sunna waljamaaca jumhuur asxaabi alxadiid jumhuur salaf waxay leeyihiin dembi uusan rabi dhaafaynin bitowbatin uusan ku dhaafaynin ma jiraan mar aad toobad keento oon toobada rabbi uusan kaa aqbalin ma jiraan allaahuma in la gaadho xilliyihii nabigu sheegay mooye marka niman yahow aayadahan waman yaqtul mu'minan wadaaddaa waxay dha mar ayn toobad kaa soconayn baa jirta oo waa gorma waxay dhaheen waxaad qarbuday waxaad mujrim qaaicu dariiq ummadda baabi'iya qol baad niman soo gashay muslimiina eber baad ka dhigtay kulligood wada dhaawac meel cagta saa loo saaro oo bannaan ruux dhaawac uusan oolin oo nafta ku jirraleeda uusan oolin ma jiro waanda dhex taaganta xaggataad u dhaqaaqda mid baad baaco kaga istaagu naf bixi xaggataad u dhaqa mid baad feedhaha kaga istaagu naf bixi meelaad bartankaa jarxa baad dhex taagan tahay adoo barti taagan baa rabbi toobad kugu soo riday qalbigaada baa danqaday inaad toobad keenta damacday waxay leeyihiin ninkan dhan kastoo u dhaqaaqo waa dembiili maxaa yeele markuu yihahdaa toobad keentooda ka dhexbaxay dembigii midba madaxa kageystaa wuu nafci dembi kale wey xagga u dhaqaaqay miskiin kale kusii istaaguu naf baxay waa qaatilo nafsi kale xagga u dhaqaaq labuu sii delay qaatilo nafs dibbuu u baxay labuu nafta ka gooyey nafs xaaladaasoo kale toobaddu socon maysay dheheen waxaa kaloo lamiday dheheen dhul baad dhacday adoo dhulka bartankiisa taagan oo ku habsaday aakana la hortaagan ba waxaa ilaahay toobad kugu suro tawfiiq waa toobad keentay towbadda waxaa ka mid a ah inaad dembiga ka luqfo soo maaha min shuruudi towba waxaa ka mid a ah asaasiga ah aliqlaac can idamb dembigii horta waa inaad ka dhex baxdo adoo baasha dhex fadhiyo xataraynhaya haddaad tirado waan toobad keenahay horta ka bax meeshan idan waa inaad dambiga ka baxdo hadee dhulkii waa dhex taagantay saad oga bixi markaad ku dhex lugayso xaggaa u dhex qaado waa atasaruf fii milki اlhayr kutabashlayntan iyo dhex sharto badaa iska leh dembi wey dib baad u baxday dembi kale wey midig baad u baxday dembi kale wey bidix waxay dhaheen kaasna toobadiisu socon mayso markuu unbaxo banaanka kala tago oo ka dhexbaxo xilligaan bay toobadu soconaysa waxaa kaloo lamid yidhaahdeen labaa kala zinaysanay ayagoo xisaabtu socoto mid toobad keen waxay yidhahdeen maxaa la samayn xubinkiisa taranka ninku hadduu la baxo nasciga waxay dhaheen waa wai waa dembi kale xisaab la bixiddaas dembi kale o yidhahdeen <laughs> intaasoo adu masaa'il bay sheegeen aduhu waxay leeyihin xaaladda ruux hadduu gaadho tawadiisu socon mayso waxa laga hadlay waxaa weeye intaa yarta ah ee dhex socota dhulkii ama muslimiintan aad kusii joogsanaysa nafbaxaay tawbadii ma kaa soconaysaa wey ma aha ee weliga ama tawbad ma aha hawshu markaad ka dhex baxda hawshu way soconaysaa ee xilligaa rabbi qalbigaada iimaanka kusoo tuuray iyo tawxiidka iyo toobadkeenka iyo tawfiiqda kaa socon maysa wey laanno dembigaa fadhidaaba waxay kale ku miaaliyaan ninbaa wuxuu ku dhaartay yidhaahdeen xaaskaygi buu haddii maalinkan kuu galmado saddex baad igaga furan tahay saddex dalqadood baad igaga saddexdan kugu qabay baad iga tahay kuu galmoodo waa las ilaaway xisaabtii baa bilaabatay idan galmadii koobaad baa haweeneed waa furan tahay waa madhabljumhuur illa waxay qabaan inay israacahayaan alaaq saddex dalqadood soo maah saddex dalqadoodba waa israacay markaad galmootayba soo noqodka kale zina wayay dheheen soo noqodku waa zino ila islaanti waa baa-ino sadalqood waa israaceen marka halinascu waطun aw laa masala khilaafiya bayn اlfuqahaa adu masaailka aan sheegno o dhan waa raajix waxaa weeyaan toobadkeen ruuxa waa ka suurtog xilligaa uu taagan ya u toobadkeenaya nascigaana wai ma ahe waa sabiil waana ariiq min turuq towba waa wasaa'il min wasaa'il towba kusii istaaggaas ruuxa hadde maxaad samay weligaa ma taagnaan waa yahay weligaa ma halkaasa taagnaan waa sabiil min subili tooba wey sida raajixa ah, waa inay toobadu xilliga xataa suurtogelaysa wey waxaan oga jeednaa cinda jumhuur اlmuslimiin waxaa weeye dembi aan laga toobad keeni karin ma jiraan <clears throat> aayadduna waxay la tahay waxba yaysan culayskan badan iyo arkaanta isdaba dhigtay iyo shuruudan fara badanay fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu calayh walacana wa acadda lahu cadaaban cadiiman towkiidkaanka fara badan iyo dhudhuujintan fara badan isdaba yaalla waxba yaysan kugu keenin qunuud een kugu keeni iyo yasiya toobaddu waa furan tahay aayadduna waxay la mid tahay weeye ka qowlihi tacaala inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna wa ma'waahu الnaar ilaahay janno waa ka xarimay naar baana hooyo iyo hooyaad u ah iyo meeluu tagaba waxaa kaloo meesha yaalla waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluh lain ashragta layaxbaطana camaluk walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun laakiin kulu dalika waciidkaasoo dhan waa mabniyu calى qowlihi tacaala qul ladiina kafaruu qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf idan haddayba aayaddan yukfar lahum ma qad salaf ay ka farxalatay inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun lain ashragta layaxbaطana camaluk intaasoo aayadoodba waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluh intaasoo aayadoo culculusba hadday taabatay yukfar lahum maa qad salaf ay meel saartay ayib tanna waa la mid wey waman yaqtul mu'mina waxaa taabanhaya wey wa inii lagafaaru liman taab wa huwa aladii yaqbalu towbata can cibaadih in allaha yakfiru dunuuba jamiica wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa aayadahaas baa tanna taabanayo khasisahay adugu waxaa weeyaan aayadaha ixbaatul acmaalka sheega ee shirkiga ah sida raajaxa ruux waa inuu ku dhinto kufriga inta aada nooshahay ee weli aada shirka ku dhimanin camalkaadi hooban mahay laakiin maalinkaad geeriyooto adoon shirki ka toobadkeenin markaasuu camalka hoobanaya aayadaha kalena qaydahayo fa yamut wahuwa kaafir dhinta asagoo gaal ama mushrig ah fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllah uma maatuu wahum kufaar shardi wey falan yakfir allahu lahum si kastaba noqoteen waxaan leenahay aayaddu sidaas wey cumuumka aayadda aayadaadkaasa khasisahaya axaadiid fara badanna waa khasisahayaan ina allaha caza wajala yabsudu yadahu biاlleyl liyatuuba musiiu الnahaar wa yabsudu yadahu bالnahaari liyatuub musiiu اlleyl xata taluca ashamsu min maqhribiha fii muslim wanasaai wahayrihima xadiidu abi hurayra asaguna man taaba qabla an taluca ashamsu min maqhribiha taaba allahu calayh muslim iyo hayrkii low akhtatum xata tabluga asamaaa uma tubtum lataaba allahu calaykum ibnu maaja iyo hayrkii wa xadiis saxiixa ina allaha yaqbalu towbata alcabd war kan wax dilayso addoonka ilaahay ma ah idan meeshu cumuum baa ku jira ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir ruux duusan dhuun yeerinin oo halkaa aysan xakadu soo istaagin waa lagu dhaafaya tirmidi iyo khayrkii intaasoo aayadood iyo intaasoo xadiid baa aayaddan waman yaqtul mu'minan lugaha ku dhagahaya wey keligeed shabkaxsan mayso idan waa in lala jamciyo sidaasay leeyihiin idan madhab aljumhuur sidaas weeye ibnu cabaas isaga wuxuu ku leeyahy waa in laswaafajiye wuxuu leeyahay aayadaha kale oo dhan waa caam aayaddana khasisaysa isagu wuxuu leeyahy in allaha yakfiru dunuuba jamiican waan garto waan garaysto waa qaatay wa huwa aladii yaqbalu towbata waa qaato waa garaystay waxaad diriirisana axaadiida ama aayada kulligood wa fahmay laakiin waman yaqtul mumina waa khaas waalkhaasu yaqdi cala alcaam oo waxaa weeye ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaa man qatala muminan hoosta ka xariiq wykfir ma duna dalika lman yashaa ila man qatla mumin hoosta ka xariiq wa huwa اladii yaqbal towbata can cibaadihi ila man qatla mumina hoosta ka xariiq in اllaha yaqbal towbaة اlcabdi ma lam yugargir ila man qatla mumina kulligood bu ila man qatla daba taalabu marka waa laba kala baab soo ma ah ayaguna waxay leeyihiin jumhuurtu wman yaqtul mumina mutacamida fajazaؤhu jahannam khaalida fiiha waqadib اllah calayh walacanah وأعd lh عadاaبا عظيimا إlا man taab so in la kal faham maaha جumهuurtu waxay ku wadaan ilaa man taab baa daba taala ku dar wey ilaa man nadima wataab asna wuxuu leeyay kulligood ilaa man qatala wey waa la kala baxay nina wuxuu leeyahy ilaa man qatala meel kasta raaci ayaga waxay leeyiin ilaa man taab idinkaa marka kala xukumay ibn cabaas iyo jumhuur ayb ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi markuu ibnu cabaas madhabkiisa ka niqaashay wuxuu leeyahay wa kulu waciidin fi lqur'ani fahuwa mashruuط bicadami الtowbati biitifaaqi الnaas fabiأyi wajhin yakunu waciid اlqaatili laaxiqan bih wain taaba hada wain taab hada fi gaayat الضucfi aw الضacfi laakin qad yuqaal meeshan weeye maxalu shaahidku laakin qad yuqaal laa tuqbalu towbatuhu bimacnaa anahu laa yasqutu xaqu اlmadluumi biاlqatli bal الtowbaة tusqiط xaq اllahi wاlmaqtuul lahu muطaalabaة bxaqih whada صaxiixu fi jamiic xuquuqi اlaadamiyiin xatى اdayn faina fi الصaxiixayn can الnabiyi anahu qaal الشhahiidu yغfar lah kul شhaيءi ila الdayn lakin xaqu اlaadamiyi yucطىa min xasanaati man dalmh saasuu leeyahy waxaa laiskugu keeni karaa madhab fiican uu sheegay ibnu taymiya waa laiskugu keeni karaa ibn cabaas iyo jumhuurta waxaa la odhanayaa ilaa man taab waxa wey horta ruuxan aad dishay laba xaq baa ku tacalluqay ruuxan muslimkii dulmiga ku dishay laba masala meesha ku jirta ilaahay oo hawshan kaa reebay kaala hadlay kaa waaniyey hanjabaad iyo goodi adag ka dhigay waa dardartay xaqiisa waa ku tumatay dheg baad salaq u siin weyday aaniyan xakow bini aadamo muxtaramo muslimi aad dilaacisoo dishood adduunka dhaafisay tolkii iyo hooyadii baad dilaacisay nin cibaadaysan rabbi caabuda adduunka dhaafisay intaasoo dhibba xuquuqu naas baa meeshan ku tacalluqay oo xaqulqaatil kow ka yah xaqulmaqtuul baan ujeeda kow ka yah idan xaqu aadamiyin wa xaqullah baa meesha ku kulmay towbadii aad ka toobad keentay dilkii ruuxa muslimka ahaa waxay baabi'inaysaa xaqi ilaahay laakiin qiyaamo marka la tago maqtuul waa kugu dhagahaya xoolahaygii baan rabaa ilahay hadduu ku cafiyey manaa ku cafiyey mayt laskuma qasa wey ilaahay xaqiisii waad ka toobad keenta waa ku cafiy war la garta wey hoosta ka cariiq laakiin anigu xaqay waa la taagana soo hoobi wixii xasanaad ay haysa soo shub ibn cabaas marka wuxuu leeyahay marka madhabkiisa dhankaa laga fiiriyo wuxuu leeyahay xasano kasta oo ruuxa muminka uu la yimid fi dunya muminka ruuxa dilaan ujeednaaye maalinka qiyaama marka la tago waxaa ka badan oo ka xoog badnaanhaya dembigii qatliga idan waxaa lasbarbar dhigi weye xasanaat lqaatil meel saar kafadan saar dembigii ruuxuu dilay naasnalkan saar waxaa lala kacahayaa weeye xasanaat اlqaatil idan faطurixa calayhi uma طurixa fi الnar buu leehy oo dembigan qatliga wax riixi karaba ma jiraan buu leehy xaqu lqaatili haddii laga xaqullah haddii laga cafiyey qaatilow xaqayga baan haystaa baa lagu jamcin karaa maxaa yeelay shahiidka baa xaqu daynta loo dhaafi waay nabig wuxu ur sal slam ninka shahiidka ah naftu markay ka baxdo intaasoo barako iyo khayr waxaa ka mid ah abaalkiisa dembi kasta in loo dhaafo sagiiran aw kabiiran laakiin xuquuqu naas la cafin maayo dayntuu qabay dadkuu dulmiyey la cafin maayo haddiiba shahiidkii naftiisii qadimay ee ilaahay naftiisu u huray ee dhiiggiisii hormariyey qurbaan ka dhigay ibnuqayim wuxuu leeyahay acmaashay muslimiintu la yimaadaan jihaadka ugu fadli badan cala itlaq buu leh sabab ummadihii horeba markay ilaahay u dhowaan hayaan xoolay gowrici jireen buui id qarabaa qurbaanan iyo hawlo badan buu sii daayay marka xoolaha la gowrici dabaa'ix sida hadyigoo kale ah iyo hawlo lamid iyo adaaxida la gowrac ku darbaro waa qurbaan ilahay loo dhawaynayo loola tagahayo laakiin muslimiintu xoole iska waa aakhir shay ruuxa bini aadamka soomaaliya waxay tahay ninka ragga ah naftiisa waxaan kayn waa maareeyaa wey adduunka waxaad ugu jecesha naftaada wey war adiga lagaa qaada mise maamadan ka qaadnaa war maamada balku horreeyaad odhanaysa hawl culus wey ruuxa muslimkee la soo istaagay naftiisa inuu ilaahay dartii u bixiyo la gowraco ilaahay dartii haddiiba loo cafin waayey xaqu naas loo cafin waayey maadoo qaatil ah oo dhiig islaan daadiyey xaggana gacmaha taga lagaa yeelahaya idan halkaas yaa meeshii hawshu iskaga eg tahay si kastaba noqoto wuxuu ibnu taymiya xataa waxaa hadday saa noqoto xaqu naaski laftirkiisi maalinka qiyaamo xasanaatu lqaatil baa lagu qaadi wixii soo han rabbi baa ku raali gelin war hebelo intaasna qaada iskana cafi addoonka meesha xaakim baa jooga xakam ilahay baa in walxakam xasanaadkaadii baa loo ururiyay ninka aad dishay markuu tunka buuxsado oo uu la guuro qowyo dhanoo xasanaad ah wixii kan rabbi baa ku raali gelin war qaado maya ma yeeli intaana ku darsan ma yeelin wad ilaa aad lagu wadi bu marka qaybna waxaa lagaga soo qaaday qaatilkii inta kana rabbi ku raalli gelin ee marnaba ninkii la dilay oon raalli ahayn oon qoslin la sii deyn maayo buu leh si kastaaba noqotay ibnu taymiya iyo khayrkii iyo waxay leeyiin dembi aan la cafinaynin toobana aysan gelaynin ma jiraanba ay leeyihiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waxyaabaha tusahaya in xadiidku aayaddu ay saa ku socon waxaa ka mid a ah, ninkii reer banu israa'iil ee sagaashan nin soo dilay markaasuu wadaad raahib oo duub weyn iska suufi ah oon cilmi badan lahayn buu u yimid culu wax toobada maleeh meeqaad soo dishay sagaashan iyo sagaal bari dhaaf buui faajir baa tahay toobad malihidi boqol kaga dhig buui wuu raaciyey nin faqiihoo caalima ah loo tilmaamay waxaa ninkaasa u cilmi badan adduunka waxaa jooga maalmahan u tag baa lay isagoo u tagay war boqol baan soo dilay toobad ma leeyahay waman yaxuulu baynaka wa bayna tawba ku yidhi war toobad cid kala yaa kuu diidi kara ilaahay bay ku xidhan tahay toobadkano isdhiib iskagana tag meesha dadka kulays ee dhiig ku daadaysa soco waad garanaysa xadidka fi saxiix idan wuxuu leeyay xaafid bn xajar haddii reer banu israa'iil ninkii boqolka dilay ee weliba ku dhiiraday xataa culummada iyo suufiyada lay rubaanti laayey ilaahay baa cafiyey toobadna laga yeelay muslimiinta maxaad moodaa buu leeyahay maxaa yeelay akhlaashii iyo culaysyihii saaraa oo dhan reer banu israil nabi maxamed ummadis waa laga cafiyey qacanna ummadeennaa ka fadli badan umadii reer banu israa'iil idan ummat alfaadila in toobadii laga diido oo uu jiro dembi aan marnaba la cafinaynin xataa bitooba aan lagu cafinaynin wax dhici kara maa buu leeyahay idan halkaasuu marinaya marka wuxuu leeyahay aayaddu waa min aayaati alwaciid waxayna ku soo baxday kharajat mahraja takliidi watashdiid marka saha loo wadu leh sidaas wey idan halkaasay culimadu taagan yihiin marka waxaanu leenahay xataa sufyan thawri wuxuu odhan jiray asagu sufyan ibnu cuyana fila inu ahaa wuxuu odhan jiray ahlu cilmigu markii la weydiiyo leada hal idaa su hal liqaatil mumini mutacamida min tawba waxay dhihin laa tawbata lahu bay odhan jireen faida btuliya rajulu minhum qaaluu lahu tub waxay odhan jireen marka hore ummadda diinta u sheegahayaan ama bannaanka fadhiyaan waxay odhan jireen ninkii ruux muslima dilaaya kas u dilaya toobad ma leh la socda haddii laakiin sheekh iyaga ka mida loo yimaado oo uu ninku yidhi war anaa nin dilaniyo gacantaydu ku baxay towbad ma leeyahay waxay dhihi jireen toobadkeen cinda taطbiiqi اljuز'i iyo iطlaaqa caamkay kala qaadi jireen buu leeyahy si kastaba noqoto waxaa weeye nusuusta waa min nusuus اlwaciid halkaasaynu taagnaanaynaa haddii laydhaha alla jamciyana labadaa madhab baa jirta madhab ibnu cabaas wuxuu leeyahay kullu nas sheegahayaay oo wacdi iyo wanaag ku jiro oo sheegaya dembi kasta rabbi inuu cafinayo bitowbatin aw biduuni towba waa waxaan ka ahayn qatlu nafsi mumina bigayri xaqin oo asagu wuxuu leeyahy aayaddaa khaasa nusuusta kalena waa caam jumhuurtuna waxay leeyihiin nusuusta aayaddu waa caam oo man yaqtul bay nusuusta kalena cumuumkeeda lagu khasisahaya labada caam baa laisku khasisi wayna soconaysaa hawsh halkaasay marayaan waxaa inoo soo haray marka inaan bal madhab ibn cabaas asagu aynu taxqiijinno wuxuu yahay kadibna u gudubno qodobkii afraad insha allahu tacaala ibn cabaas fi hada wuxuu ka qabaa saddex riwaaya ka timid marka koobaad khulaaso koobaad aan hordhacaan bixino waxaan leenahay ibnu cabaas ma jiraan riwaaya ama qowl sariixa ah. xaggana saxiix canhu oo caddaynaya inuu madhabka ka laabtay ma jiraan waadaa waxay dhahan wuu ka laabtay daliil malaa taas sheeka baraley wey ibnu riwaaya saxiixa canhu sariixa fi rujuuci can dalika ma jiraan laakiin canhu riwaayaat alaaa mukhtalifa saddex fadwaa laga haya fatwa waa tan mashhuurada aanu soo maray ee badnayd haddee aanu soo dhowr habeen soo dhex soconin laba habeen aanu so dhex soconin ee ahayd laa towbata lahu ana lahu الtowbaة wاlhuda yajiiءu اlmaqtulu ywma اlqiyaamة tashkhub awdaajuhu fayaqulu ya rabbi sl hada lima qatlanii fayaqulu lahu tacista uma duhiba bihi ilى الnar waa inaga soo mara ee diiday ee nusuus deliishaday samictu can nabiyikum soo taagnaa riwaayada waa ariwaaya riwaayaad kale ee wadaadaha kale ay wariyeen ooma baxaan waxaad moodaa marka bukhaari inuu rajaxayo ibnu cabaas inuu ku dhintay oo madhabkiisa raajixa uu yahay ana qaatila almumini laa towbata lah riwaayaadka marka waa fara badan yihin taa waxba kaga noqon mayno waynu soo marray in fara badan baynu soo sheegnay midda waa riwaya almashhuura asaxiixa hal athar baynu ku darayna oo aana habeenkii hore sheegin oo ah ibnu abi maalin maalmaha ka mid a ah ibnu cabaas oo meel fadhiya abu hurayra ibnu cumar yaa waxaa u yimid nin wuxuuna yidhi ninkii hebel ahaa baa wuxuu dilay mu'minan mutacamidan ee bal ka warrama fahal lahu min tawba iyo inuu ninaan majhuul ahaa garan maayo aduu nin bay weydiiyeen fa kulluhum qaal saddexdood abu hurayra ibnu cumar ibnu cabaas waxay idhahdeen yastatiicu an yuxiyah ma awooda inuu soo nooleeyo ninkii uu dilay ma soo noolan karaa intuu soo baktay afuufo ma soo kicin karaa maya halkaa ku xidh yastaiicu an yabtagiya nafaqan fi lardi aw sullaman fi اsamaa inuu god dhulka galo oo quuso oo godad ka dilacsan ma awoodaa cirka inuu salaan u fuulo ma awoodaa soo waxba saarayn yastaiicu anlaa yamuut ma awooda inaana dhiman oo noolato kula nafsin daaiqat اlmowt maya idan marnaba toobad kaa socon wey siday mustaxiil u tahay inaadan dhimanin mustaxiil u tahay inaad iska biibto cirka aado adoon waxba saarayn say mustaxiil u tahay ruuxaad disha inaad soo noolayso baan marnaba toobad laga aqbalin bay ku tageen marka riwaayada noocaas waa riwaaya mashhuura ibn cabaas riwaaya labaad baa jirta oo odhanaysaay qaatilu lmu'min lahu tawba wayna ka